بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الوقف cashirkeenna sagaal iyo kontonaad ee kitaabka qadriga ah waxaynu ka bilaabaynaa bogga saddex boqol iyo labiyo lixdan iyo waqfiga culimmadu xagga balaaqada marka ay qiimaynayaan waxay eegaan baraacatu likhtiitaam wax la yidhaha in xagga dambe la mariyo marka kutubta la qorayo baabkeennani markuu waqfi noqday waqfi waxaa la isweydiinayaa macnihiisu waa maxay waqfigu waa joogsiga waa halka lagu joogsanayo waxay ka dhigan tahay haddaba kitaabkeennan waqfi buu u dembaysiiyey oo waa halkuu kitaabku ku joogsanayey ama ku dhammaanayey hamsatulwasliga ayaa ka dambaysa wax kaloo hamsatulwasliga aan ahayn oo ka dambaysaa ma jirto alwaqfu waa waqfigii waqfiga markay culimmadu tilmaamayeen saddex tilmaamood ayay ku kala tilmaameen qole waxay yidhaahdeen waqfiga waa qadcu sawti aakhira alkelima cinda aakhiri alkelima alwadciya zamaanan waa qadcu sawd in codka la jaro ama la aamuso alkelimati kelmadda aakhirkeega lagu aamuso kelmaddii alwadciyati wadciga ahayd ama dejinta iyo qoraalka zamaanan zaman in lagu aamuso waxoogaa in la aamuso ayaa waqfi loo yaqaanaa qadcu sawd ereyga qadcu sawd waxaa soo hoosgelaya waa jinsiyo sagtadii iyo waqfigii iyo waxyaabo badan baa qadcu sawd isla soo hoosgelaya markaynu nidhaahno aakhira alkelimana waa fasal oo waxa inaga baxaya ereyga aakhira alkelima ah waxa inagaga baxaya haddii aakhirulkelima meel aan ahayn lagu aamuso walow idiraariba ha ahaada ama xaaladuu dooni ha ku sugnaadee alwadciya markaynu leenahay waxaa soo gelaya kullamaa oo sidaynu ognahay asalkeega hore kulli laamka ayau ahaa haddana waa la wasliyo kulli iyo maabaa la ysku daray mawsuulada markay tahay zamaanan markaaynu nidhaa waxoogaa wakhti ah lagu dul aamuso ereyga zamaanan ah waa qeyd sida inoo muuqato zamaanan waxa weeye wax ka yaro badan sagtada inteedii ayaa la rabaa inuu aamusku yahay haddaba waqfiga qolo kale waxay ku tacriifiyeen qaطcu اlkelimati camaa bacdahaa waqfigu waa qaطcu lkelima camaa bacdahaa bay yidhahdeen waxaa la ogaaday inay khalad tahay oo kelmadda haddayna waxbaba ka dembaynin oo kelmaddaniba ay tahay hadalka tii ugu dembeeyey tii ugu dembaysay hadday tahay sideebaa looga jarayaa wax kaloo ka dambeeya qaطculkelima camaa bacdahaa waxaa khalad ka dhigay aakhir alkelima markay aakhir alkalaam markay kelmaddu dhacdo sidee loo waqfiyaya qolaa tidhi waqfigu sidaa maahee waa qaطcu lxarfi can ilxarakati waa in xarafka xarakada laga xadfa bay yidhaahdeen waqfiga marka la doonayo xarafka xarakaysanun ha laga xadfo xarakada waxaa la ogaaday arrinkaasina inuu khalad yahay sababta lagu ogaadayna waxa weeye haddii kelmadda la waqfiyayaa ay reebnayd sideebuu waqfigeegu noqonaya xarakada ma lahayn markeega hore kelmad reeban oo reebniin ku dhammaanaysay baa waqfi lagu yidhi waqfigu wuu ka suuroobayaa iyadoo reeban in la waqfiyo qaalat oo ta'daa ku dhammaata ayaa waqfi lagu odhanayaa qaalat baad u waqfii haddaad tidhaahdo xadfulxaraka xarakaan xadfayaa xaraka la xadfaaba ma jirto haddaba culimo waqfigu asbaab buu leeyahay asbaab waqfiga keensataa way jirtaa anwaacna wuu leeyahay intaasoo dhan kama hadlayno keliya sheekheennu wuxuu ka hadlayaa un waqfiga markuu waqfiga soo qaato wuxuu ka hadlayaa un ereyada sida loo waqfiyayo alwaqfu baabun alwaqfu waqfiga fil afsaxi sida fasaaxada badan calaa naxwi raxmatin raxmatin iyo ka la alla waqfiyayo bilhaa'i ha' buu ku sugnaaday wa calaa muslimaatin muslimaad iyo ka la midkaa marka la waqfiyayo bitaa'i ta' buu ku sugnaaday waxaa laynoo sheegayaa kelmadda la waqfiyayo labaa loo kala qaadayaa kelmadda la waqfiyayaa inay ta' ku dhammaato iyo inay kelmaddan la waqfiyayaa ayna ta' ku dhammaanin labadaa unbaa loo kala saarayaa kelmaddu inay ta' ku dhammaato iyo inayna ta' ku dhammaan haddayna ta' ku dhammaanin halkaa inoo dhig sida loogu waqfiyayaa way inoo soo socotaaye hadday kelmaddu ta' ku dhammaato waxaa la eegayaa ta'daa ay ku dhammaatay inay reeban tahay iyo inay xarakaysan tahay baa la eegayaa ta'day ku dhammaatay hadday reeban tahay sidaa ay tahay unbaa loo waqfi oo qaalad haddii waqfi lagu yidhaa ama jelasad haddii waqfi lagu yidhaa sidaa unbaad u waqfi qaalad iyo jelasad unbaad odhanaysaa waa hadday ta'du reeban tahay ta'danay kelmaddu ku dhammaatay hadday xarakaysan tahay waxaa la eegayaa jamac mu'anathu saalim iyo mulxaqiisii inay tahay alif iyo ta in lagu jamciyey iyo alif iyo ta inaan lagu jamcin baa loo kala qaadi haddii alif iyo ta lagu jamciyey waa muslimaad eh laba weji ayaa ku bannaan in ta'dii iyadoo reeban la waqfiyo oo la yidhaahdo muslimaad iyo in ta'da lafteedaba ha loo bedelo oo ha reeban lagu waqfiyo oo muslimaah la yidhaa labadaa weji ayaa jamaca mu'anasu saalim ku bannaan labadaa weji waxaa fasaaxo badan ta'da ayaa fasaaxo badan muslimaat in ta' loogu dhawaaqo ayaa fasaaxo badan oo sheekhu laba jeer buu caddeeyey arrinkaasoo fil afsaxi markuu yidhi wuxuu caddaynayaa inay tahay tii fasaaxada badnayd tani xagga dambena wuxuu odhan waqad yuckasu fiihinna waqad yuckasu fiihinna waxay tilmaamaysaa muslimaadkaa jamaca mu'anasu saalim ee ha-ha lagu waqfiya aynu nidhi inay bannaan tahay intaa lagu waqfiyaa oo muslimaat aad odhan karto ta ah lagu waqfiyaynu nidhi ta sida afsaxaa ta baa lagu waqfiyaya muslimaat waxaa kaloo bannaan in ha lagu waqfiyo oo muslimaah la yidhaah ta'da xarakaysan haddaba haddii jamac ay ku jirto sidaasaa loo waqfiyayaa haddii jamacii jamaca mu'anahu saalim ayna ku jirin waa raxmatin oo kale laba weji baa inoogu bannaan waqfigeega in ha loo bedelo oo la reebo oo la raxmah iyo in iyadoo ta'a ah la waqfiyo oo la yidhaahdo raxmat waxaana fasaaxo badan ha'nimada ayaa fasaaxo badan raxmah in la yidhaha baa fasaaxo badan oo ha la akhriyo laakiin way bannaan tahay ta in la akhriyaana oo sheekhu fil afsaxi buu yidhi xagga dambena waqad yuckasu fiihinna buu ina odhan doonaa haddii ereyga haddaba ta ay ku dhammaanayo saddexdaasaa loo kala qaadayaa inay ta'du reeban tahay iyo inay xarakaysan tahay hadday reeban tahay reebniinkaa unbaa loo dayni waqfiga hadday xarakaysan tahayna inay jamac muhanafu saalim ku jirto iyo inay kayrkii ku jirto hadday jamac muhanafu saalim ku jirto waxa fasaaxo badan waqfiga in ta la akriyo ta reeban waxa kaloo bannaan in ha reeban la akriyo haddayna jamaca ku jirinna waxa fasaaxo badan ha reeban in la akriyo waxa kaloo bannaan in ta la akriyo bal hadda aynu eegno intaa sheekhu siduu ka yidhi baabun alwaqfu waqfiga fil afsaxi qowlka fasaaxada badan calaa naxwi raxmatin raxmatin iyo ka lamidka alla waqfiyayo binhaa'i ha buu ku sugnaaday raxmatin waa ta xarakaysan oon jamac mu'anafu saalim ahayn maxaa u naxwiya wax kastoo ta'du ay xarakaysan tahay jamac mu'anafu saalimna ayna ahayn raxma raxmaha baad odhan markaa raxmatna way bannaan tahay wacalaa muslimaatin muslimaatin waqfiga lagu waqfiyayaana bitaa'i ta' buu ku sugnaaday waa qowlka afsaxa ah bal sharaxa aan eegno idaa wuqifa marka la waqfiyo calaa maa mid marka lagu waqfiyo fiihi ay ku dhex sugan tahay taa'u ta'niisi taa'u ta'niis ay ku dhex sugan tahay fa in kaanad hadday tahay saakinatan mid reeban oo lam tatahayar isma beddelayso hadday reeban tahay marka la waqfiyayo isma beddelayso naxu qaamat oo kale way way istaagtay qaamat wasliga iyo waqfiga waa isku sidaasuun waqacadad oo kale weeye qacadad wain kaanad hadday taadu tahay mutaxarikatan mid xarakaysan fa imaa an takuuna inay tahay alkelimatu kelmaddu jamcan mid lagu jamciyey bilalifi wataa jamc mu'anahu saalim ow laa iyo inayna ahayn fain lam takun haddayna ahayn kadaalika kaa horo kale fal afsaxu waxa fasaaxo badan alwaqfu in la waqfiyo biibdaalihaa kiyoo loo bedelayo haa-an ha loo bedelayo taquulu waxaad odhan haadihi tani raxma wa haadihi tani shajara wa bacduhum culimmada qaarkood bacdaa wuu kasriyeye kordhiga wa bacduhum culimmada qaarkood yaqifu wuxuu u waqfiyayaa bitaa'i buu ku waqfiyayaa waqad waqafa waxa kaloo waqfiyey bacdu sabcati toddobada sheekh ee quraada qaar ka mida fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin iyo ina shajarata zaquum bitaa'i tacbay ku waqfiyeen labadaba wa sumica waxaa la maqlay bacduhum carabta qaarkood yaquulu isagoo odhanaya yaa ahla suurati albaqarat baqarat yaa ahla suurati albaqarat baqarad waxa weeye ta aan jamac mu'anasu saalim ku jirin oo xarakaysan sida fasaaxada badani ha bay ahayd in maxay la yidhaahdo yaa ahla suurati albaqara baqara halkii lagu odhan lahaa ayay ta'daa kaga dhawaaqeen fa qaala wuxuu yidhi bacdu man kuwii qaarkood samicahu maqlayey wallaahi maa axfadu minhaa aayat wallaahi maa axfadu minhaa aayat ilaahay baan ku dhaartaye baqaradaa qur'aanka ad ii nisbaysay ama baqarada ad ii nisbaysay aayad kama xifdisni wallaahi maa axfadu minhaa aayat sida fasaaxada badani maxay ahayd aayat markuu yidhi inuu aayah yidhaabay ahayd waha ka dhigo wallaahi maa axfadu minhaa aayah halkuu aayah ka odhan lahaa ayuu taa ka dhigayuu aayad ka yidhi wa qaala shaaciru gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi waa abunajmi nin la odhan jiraye wuxuu yidhi markuu gabayga tirinayey والله أنجاك بكفي مسلمات من بعد ما وبعد ما وبعد مات صارت نفوس القوم عند الغلسمات وكادت الحرة أن تدعى آمات أعلي والله إلهي أيا أنجاك كبدباديي بكفي مسلمات مسلمات مسلمة إنك الليلة لبدي سقعمود بإلهي كبدباديي من بعد ما أنت كذبوا إلهي كبدباديي وبعد ما أنت كذبوا إلهي كبدباديي wa bacdi mat intii kadib buu ilaahay ku badbaadiyey saarad ay noqotay nufuusulqowmi qoomka nafahoogu cindaalkalsamad halkan kalsamada loo yaqaan ama hunguriga sakaraad naftu markay timid oo wakaadad ay sigtay alxuratu gabadha xorti ihi an tudcaa in loogu yeedho amat addoon in loogu yeedho la qafaasho halkii dumarka la qafaalanayey naftuna inay baxda ay sigaysay ayuu ilaahay maslamo kugu badbaadiyey labadaa bayd maxalu shaahidku waxa weeye maslamat waa ta xarakaysan oo maslamata buu ahaa kumana jiro jamac wuxuu ahaa sida fasaaxada badan ha in lagu waqfiyo in maxay la yidhaah bay ahayd maslamah halkuu maslamah ka odhan lahaa ka keeni lahaa ayuu maslamad ka yidhi wa bacdi madda beydka dambe beydka hore ku dhammaanaya shadrigiisa dambe bacdi mat ereyga mat ihi waa bacdi maa alifkii maa ku jiray ayaa ta loo bedelay oo bacdi mat baa la yidhi waa la xadfo ta'daasaa meesha la keeno loo bedelay alifkii bacdi maa markaynu nidhaahno alifka ayaa ha loo bedelay waa la waqfiyey oo ta baa lagu waqfiyey bacdi mah bay ahayd ma og halkii bacdi mah laga odhan lahaa ayuu bacdi mat ka yidhi markaa gabayaagu khalsamada shadriga dambe ku jirta lamid weeye ereyga khalsamad ah iyaduna khalsamah inuu yidhaa bay ahayd halsama amada dambe ama amat buu yidhi wallaahu ilaahay ayaa anjaaka ku badbaadiyey bikafay maslamat maslamo labadiisa gacmood kugu badbaadiyey min bacdi maa intii kadib wa bacdi maa intii kadib wa bacdi mat intii kadib wa in kaana hadduu yahay jamcan mid la jamciyey ereyga ta'da wata bil alifi alif iyo ta' mid lagu jamciyey fal asaxu ka sixada badani alwaqfu waa in la waqfiyo bitaa'i ta waa in lagu waqfiyo jamaca ta'daa fasaaxo badan ha'duna way bannaan tahay wa bacduhum qaarkood yaqifu wuu waqfiyayaa bilhaa'i ha ayuu ku waqfiyayaa wa sumica waxaa la maqlay min kalaamihim hadalkooga waxaa laga maqlay kayfa alikhwatu waalakhawaah akhawaah oo ha la akhriyo maxay ahayd sida fasaaxada badani kayfa alikhwatu walakhawaat ta in la akriyo ayay ahayd ilin alif iyo ta baa lagu jamciyey akhawaat akhawaa baa la yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen dafnu lbanaah min almakrumaah dafnu lbanaah hablaha in nolosha lagu aasaa min almakrumaah sharafta ayay ka tirsan tahay hablahoo nolosha lagu aasaa waa sharaftay ka mid tahay bay odhan jireen waa jaahiligiioo waxay odhan jireen inantu ceebunbay kuu keeni bay odhan jireene intayna ceeb kuu keenin iska qabo halkaa ayay taagnaayeen ilaahay ayaa sharciga soo dejiyey oo inaga xarimay in hablaha iyagoo nool la aaso wa idaalmaw'uudatu su'ilat buu ilaahay yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii hore ee jaahiliga ahayd dafnu lbanaah min almakrumaah bay yidhaahdeen maxallu shaahidkeennu waa ereyga albanaah ah waa jamac ta'wata sida fasaaxada badani intaa lagu waqfiyay ahayd oo maxay la yidhaahdo dafcu lbanaat min almakrumaat waqad nabahtu waxaan kugu baraarujiyey cala alwaqfi waqfintii ayaan kugu baraarujiyey calaa naxwi raxmatin raxmatin iyo waxa la midkaa bitaa'i ita loogu waqfiyeyey wa muslimaatin iyo ka la midkaana bilhaa'i loogu waqfiyeyey hadalka igaan kugu baraarujiyey bacdu xagga dambe aan kaa odhan doono waqad yuckasu fiihinna waqad yuckasu waa la cagsiyi doonaa fiihinna kuwan dhexdooda sow raxmo maynaan odhan fasaaxadu waa ha sow muslimaatna maynaan odhan fasaaxadu waa ta waqad yuckasu fiihinna labadaba oo raxmadii ha'da ahay ta'baad ka dhigi muslimaadkii ta'da ahaana ha'baad ka dhigi oo waa cagsi qadaasi mudaaric bay gashay taqliil bay faa'iidaynaysaa waa laga fasaaxo badan yahay markaa cagsiga ismiga haddaba ta'aha ku dha dhammaada qaabka loo waqfiyayo waa saddexdaa dariiqeen ka hadalay ismigu hadduu ta'ba ku dhammaado saddexdaa dariiq baad u waqfiyaysaa waxaa inoo soo hadhay ismigii bilaa ta'da ahaa ismigu haddii uuna ta' wadanin waxaa loo kala qaadayaa inuu manquus yahay iyo inuuna manquus ahayn labadaasaa loo kala qaadi manquus hadduuna ahayn dib inoogu dhig xagga dambuu inoogu imane manquus hadduu yahay oo ismigan la waqfiyayaa ismi manquus ah hadduu noqdo waxaa loo kala qaadayaa inuu marfuuc yahay iyo inuu majruur yahay labadaasaa loo kala qaadi marfuuc iyo majruur baynu u kala qaadi iyo mansuub hadduu mansuub yahay dib iigu dhig hadduu haddaba manquus marfuuca noqdo ama manquus majruur ah hadduu noqdo waxaynu samaynaynaa tanwiinta waynu ka xadfi xilliga uu tanwiinta sito tanwiinta waynu ka xadfi markaan tanwiinta ka xadafno sida fasaaxada badan waxaynu xarafka u dambeeyo reeban baynu ku waqfiyi jaa'a qaadin waa manquus marfuuca oo tanwiin wata markaad waqfiyeyso tanwiinta xadaf daadkana reeb oo maxay dheh jaa'a qaad qaad marartu biqaadin marka waa manquus majruur ah oo tanwiin wata waxaa lagaa rabaa tanwiinta xadaf daadkoo reebanna ku waqfi oo maxay dheh marartu biqaad haddii marfuuca iyo mansuubka ya-doodii ay joogto oo tanwiin uuna sidanin sidaa unbaa loo dayni oo waxba laga bedeli maayo jaaa alqaadii haddii waqfi lagu yidhaha alqaadii waa manquus marfuuca oo bilaa tanwiina bes sidaa unu waqfi jaaa alqaadii unbuu noqonayaa waqfigu hadduu noqdo marartu bilqaadii oo kale waa manquus majruur ah oo bilaa tanwiina sidaa unbaa loo daynayaa haddaba marfuuca iyo majruurka manquuska ah afar baynu ka dhignay waayo marfuuc markuu yahay manquusku inuu tanwiin situu jaaa qaadin yahay iyo inuu bilaa tanwiin yahay oo jaaalqaadi uu yahay labadaa majruur markuu yahayna labadaa labadoodii inuu marartu biqaadin yahay oo isagoo majruuro uu tanwiin sito iyo inuu marartu bilqaadii yahay oo isagoo majruuro uu bilaa tanwiin yahay afartaa ayaynu manquuska markuuna mansuub ahayn aynu u kala qaadnay waqfigiisana waad aragtaa cagsiguna waa bannaan yahay wuxuu yidhi sheekhu wa calaa naxwi qaadin qaadin iyo ka la midkaa dushiisa waa la waqfii rafcan marka la rafcinayo wa jaran iyo marka la jerayo bilxadfi xadaf baa lagu rafci ayaa lagu waqfii waa in tanwiinta la xadfo rafcaha iyo jerkaba xarafka ka hor tawiinta hoostaalayna la reebo waa hadduu tawiin sito laakiin waxaa lagu qartay tawiin inay labada jeerba uu sidanayo tusaalaha naxwi qaadina qaadinkaa tusaalaha ah tawiin sita wa naxwiilqaadii ereyga alqaadii iyo kala midkaa dhexdiisa ayaa la waqfii wa calaa naxwiilqaadii alqaadii iyo kala midkaa ayaa la waqfii fiihimaa labadaa xaalo dhexdooda waa rafcaha iyo jerka alqaadi waa bilaa tanwiinoo al buu wataa haddaba markuu marfuuca yahay iyo markuu majruurka yahay waa la waqfi'i bilisbaati isbaat baa lagu waqfi'i isbaat baa lagu waqfi'iyo ya-da waa loo dayni labadaa xaalo sidaasaad ku waqfi'i jaaa alqaadi iyo marartu bilqaadi labada horena waxay ahayn jaaa qaad iyo marartu biqaad afartaa xaaladood ayaynu manquus aan mansuub ahayn ku arkaynaa idaa waqafta markaad waqfido cala almanquusi manquuska markaad waqfido wa huwa manquusku alismu waa ismiga alladii ismiga aakhiruhu aakhirkiisu yaa-un ya uu yahay yaa oo maksuurun la kasrinayo maa qablahaa ka ka horreeyee fa imaa an yakuuna inuu yahay munawanan mid la tanwiininayo ow laa iyo inuuna ahayn maxaa loo kala qaadi munawan iyo hayru munawan fain kaana hadduu yahay munawanan mid la tanwiininayo fal afsaxu waxa fasaaxo badan alwaqfu calayhi in la waqfiyo rafcan marka la rafcinayo iyo wajaran marka la jarayo bilxadfi xadaf tanwiinta la xadfayo taquulu waxaad odhan haadaa qaad haadaa qaad kaygu haadaa qaadin buu qorayaa oo kasratayn buu daadka siinayaa looma baahno in daadka kasratayn la siiyo waa in daadka la reebaa haadaa qaad kaasaa reebaya sow maaha saxdu waa taa wa marartu biqaad kanna waa in daadka la reebaa wa marartu biqaad baa loo waqfi wayejuusu waxa kaloo bannaan waa hadda afsixii kaa aan ka hadallay hayrulafsixuna waa kan wayejuusu waxa bannaan an taqifa inaad waqfido calayhi isaga dushiisa manquuska bilyaa-iya inaad ku waqfido wa bidaalika kaa oo ya ku waqfiga ah ayuu waqafa ku waqfiyey ibnu kathiirin sheekha ibnu kathiir la yidhaah calaa haadin kelmadda haadin ah iyo wawaalin kelmadda waalin ah iyo wawaaqin kelmadda waaqin ah oo min qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii ka ahaaday welikulli qowmin qoom kaste waxaa u sugnaaday haad welikulli qowmin haad haad oo daalkaa la reebo ayuu ibnu ku waqfiyey wamaa lahu min duunihi min waal waal oo laamkaa la reebo ayuu ku waqfiyey wamaa lahu min duunihi min waaqa waaq oo qaafkaa la reebo ayuu ku waqfiyey welikulli qowmin qoom kaste waxaa u sugnaaday haadin hanuuniye ayaa u sugnaaday wamaa lahum uma aha min duunihi ilaahay sokadiisa min waalin cid waali u ihi uma aha wamaa lahum uma aha min duunihi ilaahay sokadiisa min waaqin badbaadiya uma aha ibnu kasiir haddaba aayaadkaa markuu waqfiyayey wuxuu ku waqfiyey isbaat buu ku waqfiyey sukuun maaha isbaat buu ku waqfiyey sukuunku waa sidii saxiixa ah absaxa ahayd wuxuu ku waqfiyayaa ibnu kasiir welikulli qowmin haadii ya-daasuu keenayaa wamaa lahu min duunihi min waalii waali ayuu leeyahay wamaa lahu min duunihi min waaqii waaqi ya-daa ayuu ibnu kasiir ku waqfiyey wain kaana hadduu yahay hayra munawanin hadduu yahay mid aan la tanwiininin fal afsaxu waxa fasaaxo badan alwaqfu calayhi in la waqfiyo rafcan marka la rafcinayo iyo wajaran marka la jarayaba bilisbaati ya-da isagoo la sugayo waa labadii xaaladood ee dambe rafciya jerka bilisbaat ka qawlika oo kale weeyi qowlkaaga haada alqaadi a tidhi qaadigii waa kan haadaakani alqaadi waa qaadigii mubtadiya khabar baan iskaga dhigi karnaa ama haadaakan alqaadi ee qaadiga ah heebaa lagu odhani oo nacti baad ka dhigi wa marartu bilqaadi labadaa jeer ee dambe sidaasaa loo waqfiyey wayejuusu waxa kaloo bannaan labadan dambana alwaqfu calayhi alwaqfu in la waqfiyo calayhi dushiisa in la waqfiyo bilxadfi xadaf in lagu waqfiyo wa bidaalika kaa ayay waqafa aljumhuuru jumhuurtu ku waqfiyeen cala almutacaali ereyga almutacaali ah iyo watalaaqi ereyga atalaaqi ah oo fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ku jiray alkabiiru lmutacaal bay yidhaahdeen jumhuurtu way reebeen liyundira yowma talaaq bay yidhahdeen qaafkaana way reebeen wawaqafa bnu kaiirin ibnu kaiir wuxuu ku waqfiyey bilyaai yabuu ku waqfiyey cala alwejhi wejkii isagoo raacaya alafsaxi fasaaxada badnaa wejkii afsaxa ahaa ayuu raacay ibnu kaiir waqad yuckasu in la cagsiyo ayaa la arkaa fiihinna masaa'ilkanan ka soo hadallay oo dhan dhexdooda imise mas'alo ayaynu culima ka soo hadallay toddoba mas'alaynu ka soo hadallaye hal mas'alo uun inaga reeba lixda soo hadhayba in lacagsiyaa laga yaabaa toddobada mas'aleen ka hadallay saddex ereygu ta abuusitay afarna manquus buu ahaa isku gee waayo manquuska waxaynu nidhi marfuuc iyo majruur iyo mansuub saddexdaa laga dhigo mansuubka inoo daayo inaga reeba baynu nidhi manquus marfuuca iyo manquus majruura oo labaduba tanwiin sita waa laba iyo labaduba iyagoo ya-da sitoo bilaa tanwiina waa afar afartaaba waa la cagsiiyo sidii afsaxa ahayd kayrkood baa lagu cagsi oo sidan hadda sharaxa aan soo maraynay ee jumhuurtu ay qaateen almutacaal oo kale saddexda ta-oodna ta'du hadday reeban tahay qaalad tahay matnigu kama hadal innagaa ku soo darnaye qaalad iyada waxba lagama bedelayo saa labada kale ta'du hadday xarakaysan tahay jamac ku jirto muslimaad ta'ha lagu waqfiyaynu isku ogeyn waa sida af saxiix ha iiga dhig cagsi waxaynu ogeyn raxma oo kale sidee ha loo waqfiyo raxma baynu isku ogeyn ha'ha lagu waqfiyo ii cagsi afarta manquus iyo labadaa ta'ood lixdaa jeer buu sheekhu isku yidhi waqad yuckasu fiihinna waa lix mas'alay ka hadlaysaa markaa waqad yuckasu in la cagsiyo ayaa la arkaa fiihinna kuwan dhexdooda cagsiga in la akhriyana waa laga yaabaa addamiiru damiirka fiihinna ku jira raajicun wuxuu u noqonayaa ilaa qalbi taa'i raxma ta'da raxmatin ah u beddelidii haa'an ha' loo beddelayey wa ihbaati taa'i muslimaad iyo muslimaad ta'deeda sugiddii la sugayey iyo wa xadfi yaa'i qaadin qaadin oo laba jeera ah, maruu marfuuciyo maruu majruur yahay ya'diisa xadafkeegii iyo wa isbaati yaailqaadi alqaadi oo laba jeera ya-diisa sugiddeeda iyo xadafkeegii lixdaa jeer lixdii jeerba sheekhu uu inoo taabtay halkaa ayaynu ku arkaynaa ey waqad yuuqafu waa la waqfii calaa raxmatin kelmadda raxmatina bitaa'i baa lagu waqfii wa calaa muslimaatin kelmadda muslimaatinana bilhaa'i baa lagu waqfi wa calaa qaadin kelmadda qaadin ana bilyaa'i baa lagu waqfii وعلى القاضي كلمة القاضي أنا بالحذف بالغو وقفي واضركتا haddaba manquuskii waynagii nidhi manquuska aan ka hadalla labaynu saddex baynu u kala qaadnay manquus marfuuca iyo manquus majruur ah iyo manquus mansuuba manquuska mansuubka ah ayaynu dib u dhigannay halkan aynu kaga hadlaynaa manquuska mansuubka ah walaysa ma aha fii nasbi qaadin lafdiga qaadin an nasbihiisa iyo walqaadiya ya-daa iminka kayguma kordhigin walqaadiya baa fiican wal qaadiya in ya-da la fadxiyo ma fadxinayaa yada ma fadxinayaan soo maaha qaadiya waa in ya la fadxiyaa walaysa ma aha fii nasbi qaadin qaadi nasbintiisa iyo wal walqaadii fii nasbi qaadin walaysa ma aha fii nasbi qaadin qaadi nasbintiisa iyo walqaadiya alqaadi nasbintiisa ama walqaadiyi sidan ba iskaga daayo nasbaynuu soo qadaraynaay walqaadi wa nasbilqaadi ila lyaau ya mooye wax kale ma aha haddii alqaadi la nasbiyo ama qaadiyan qaadin la nasbiyo qaadiyan laga dhigo ya mooye wax kaloo lagu waqfiyayaa ma jiro waa ya-uun oo ya lama jari karayo laakiin waxaa jira haddii uu noqdo maxaanku idhaahdaa munawan waxaa la samaynayaa alif baa tanwiinta loo bedelayaa oo way inoo iman idaa kaana markuu yahay almanquusu manquusku mansuuban mid la nasbinayo wajaba waxa waajibaya fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa isbaatu yaa'ihi ya'diisa in la sugo fa in kaana hadduu yahay munawanan mid la tanwiininayo ubdila waa la bedeli min tanwiinihi tanwiintiisa waxa laga bedel qaadan alifun alif baa laga bedel qaadan ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi rabbanaa inanaa samicnaa munaadiyaa munaadiyaa markaad waqfiyayso alif baad akhriyi doontaa wain kaana hadduu yahay hayra munawanin munawan hayrkii wuqifa cala alyaa'i ya-daa lagu waqfiy iyadoo reeban ka qowlihi tacaalaa kalaa idaa balagati itaraaqiya ataraaqiibaad odhan oo waad reebaysaa ya-da xarakayn mayside sheekhu wuxuu doonayaa inuu ka hadlo mas'alo kale oo mansuub ah oo laba mas'alo meelahaas ah ama saddex mas'aleba ayuu doonayaa kelmadda idan inuu ka hadlo ayuu rabaa idan hadda idaa ma aha waa idan waxaa kaluu ka hadlaa la nasfacan nuunu tawkiidka khafiifada ah oo la nasfacan ah inuu ka hadlo ayuu rabaa waxaa kaluu rabaa ra'aytu zaydan mansuubka munawanka ah oo dhan inuu si guud waa ra'aytu zaydan buu ka soo qaataye eh, munawankaa ah, mansuubkaana inuu si guud uga hadlo ayuu rabaa saddexdaa mas'alo sida loo waqfiyayo ayuu doonayaa haddaba kelmadda idan ah marka la waqfiyayo nuunkeega reeban alif baa loo bedeli ama saddex jeer baa nuunka reeban alif loo bedelaa waa idan alifkeega iyo la lanasfa canhu tawkiidkeega iyo munawanka mansuubka ee zaydan ah dhammaan idaabaad odhan oo la nasfacaabaad odhan oo zaydaabaad odhan saddexdaba markaad waqfiyeysid alifkana lama jiido jiidid dheer lama jiido oo lama yidhaha ra'aytu zaydaa sii jiidi maysid xadda ka bixin maysid wa yuuqafu waa la waqfiyayaa calaa idan kelmadda idan a dusheeda ayaa la waqfiyi wanaxwi lanasfacan lanasfacan dusheeda ayaa la waqfihi wara'aytu zaydan ra'aytu zaydanna waa la waqfihi bilalifi alif baa saddexdaba loogu waqfihi saddexdaba xilliga la waqfiyayo waa inaynu alif qaadanaa oo alif laga dhigaa bal sharaxa aan eegno yejibu waxa waajibaya filwaqfi waqfiga dhexdiisa waxa waajibaya qalbu nuuni nuunta in loo gediyo nuuntii asaakinati reebnayd alifan alif in loo gediyo fii halaadi masaa'ila saddex mas'alo dhexdeeda yejibu waxaa waajibaya fi lwaqfi waqfiga dhexdiisa qalbu nuuni nuunta in la qalbiyo nuuntii asaakinati reebnayd alifan in loo bedelo fii halaadi masaa'ila saddex mas'alo ixdaahaa saddexdaa midkood idan weeyi kelmadda idan ah waa kelimatu idan ayaynu qaadanaynaa waata koobaad ixdaaha idan weeye haadaakani huwa saxiixu isagaa saxiix ah wajazama wuxuu go'aamiyey ibnu cusfuur sheekhii la odhan jiray fii sharxi aljumal kitaabka jumalka markuu sharxayey biannahu isaga yuuqafu calayhaa waa la waqfiyi binuuni nuun baa loogu waqfiyi wa banaa wuxuu ku dulbineeyey calaa daalika arrinkaa wuxuu ku dulbineeyey annaha iyada tugtabu waa la qori binuuni nuun baa loo qorayaa kolka nuunha lagu waqfiyo buu yidhi nuun baa loo qoraaye walaysa ma aha kamaa dakara siduu sheegay saddex qowl baa qoraalkeyga ku jira walaa takhtalifu iskuma khilaafsana alquraa'u ragga quraadi ihi filwaqfi waqfiga iskuma khilaafsana calaa naxwi walan tuflixuu idan abadan ereygaa idan ah annahu isagu bilalifi alif inuu ku sugan yahay idantaa in alif lagu waqfiyayo quraada nin nin ku khilaafay ma jiro nin yidhi nuun ha loo qoro ma jiro ama nuun ha loo akhriyaba athaaniya mas'alada labaad nuunu tawkiidi waa nuunu tawkiidka alkhafiifatu fudud alwaaqicatu ee dhacaysa bacda alfatxati fatxada dabadeed waa nuunu tawkiid khafiifo fadxa daba dhacaysa ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeye lanasfacan walayakuunan waqafa aljamiicu dhammaan culimmadu quraadu waxay ku waqfiyeen calayhimaa halkaa calayhimaa muu yidhi annaga calayhaa buu yidhi maaha calayhaa waqafa aljamiicu waa calayhima kaas asaxan waqafa waxay ku waqfiyeen aljamiicu culimmada dhammaantood calayhimaa labadan mas'alo bilalifi alif bay ku waqfiyeen qaala shaaciru gabayaabaaba gelay qaala shaaciru gabayaabaaba gabay tiriyey oo wuxuu yidhi وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا وإياك adiga waxaan kaaga digayaa walmaytaati dadka dhintay ayaan kaaga digayaa ee laa taqrabannahaa ha u dhowaanin oo qof dhintay ha isku caabudin ama ha baryin walaa tacbud ha caabudin ashaydaana shaydaanka ha caabudin hadduu shaydaanku kuu qurxiyo ha ka yeelin wallaaha ilaahay uun facbudaa caabud buu ku yidhi wallaaha facbudaa markaynu nidhaa wallaaha facbudaa alifkaasi wuxuu ka yimid nuunu tawkiid khafiifa ah oo muxuu ahaa wallaaha facbudan ilaahay un caabud bay ahayd macnaheegu wa iyaaka adiga ayaan kaaga digi walmaytaati iyo dadka meytida ah ilaa taqrabannahaa ha u dhowaan walaa tacbud ha caabudin ashaydaana shaydaanka ha caabudin wallaaha ilaahay uun facbudan caabud kolkuu ku leeyahay walaa tacbudi shaydaan meydka shaydaanku tilmaamayo ilayn meyd haddaad caabuddo uu isagu uuna ku farinuuna icaabudku odhan isaga dembi uguma jiro adigu dembi kuugu jira laakiin shaydaanka kuu qurxiyey shaydaanka ah raacin asluhu asalkiisu wuxuu ahaa ucbudan buu ahaa ucbudan oo nuunta ayaa meesha taalla ahaalisatu mas'alada saddexaad ismi ismiga in la tanwiiniyo weeye ismigii almansuubi mansuubka ahaa ee la nasbinayey naxu ra'aytu zaydan zayd baan arkay haadaa ee kan ah zaydankaa alif baa loo waqfiyayaa ra'aytu zaydaa baad odhan waqafa calayhi waxay ugu waqfiyeen alcarabu carabi waxay dushiisa ugu waqfiyeen bilalifi alif bay ugu waqfiyeen ilaa rabiicata nimanka reer rabiica mooyaane fa innahum nimanka reer rabiico waqafuu way waqfiyeen calaa naxwi ra'aytu zaydan ra'aytu zaydan iyo ka la midka ah bilxadfi xadaf bay ugu waqfiyeenoo way xadfeen qaala shaaciruhum gabayaagoogii ayaa gabay tiriyey wuxuu idhi gabayaagoogii alaaxaam badaagun muul waxusnu xadiiihaa laqad taarakad qalbii bihaahaa iman daniif alaa hooyahay buu yidhi xabada alla kani wanaagsanaa hunmun baan ammaanayaa inanta hunmi la yidhaah baan ammaanayaa wa xusnu xadiidihaa iyo sheekadeedii macaanayd baan ammaanayaa laqad tarakad waxay ka yeeshay qalbi aniga qalbigayga bihaa sheekada wanaagsan dartii haa'iman mid dawakhay danifan oo sakaraad ah ama besdii'ah ayay ka dhigtay buu leeyahay haddaba ereyga danifan ah ayuu maxalushaahidkeennu yahay ereygaa danif waxay u waqfiyeen sukuunka oo danif bay yidhaahdeen maxaana loo baahnaa sida ay jumhuurtu qaateen in danifaa la yidhaah danifaa in la yidhaa oo alif lagu taagay ahayd alaa hooyahay xabadaakani wanaagsanaa waa ficil iyo faacil xabada alaa hooyahay xabadaakani wanaagsanaa gunmun baan ammaanayaa inanta hunmi la yidhaa wa xusnu xadiifihaa iyo sheekadeeda macaan baan ammaanayaa laqad tarakad waxay ka yeeshay qalbii aniga qalbigayga waxay ka yeeshay haa'iman bay ka yeeshay mid dawakhay bihaa iyada ku dawakhay kolkaa qunmiga lafteedaa bihaada loo celin haddii xagga hore loo celiyena xadiidkii iyo sheekadii ayay noqon waxa ka wanaagsan inaynu haa'imka u celinno damiirka inaynu qunmi u celinno damiirka aynu nidhaahno wuxuu ku tacalluqayaa haa'im alaa hooyay xabadaa kani wanaagsana hunmun baan ammaanayaayo inanta hunmi wanaagsana wa xusnu xadiiihaa sheekadeeda macaanina wanaagsana laqad tarakad wa xusnu xadiiihaa baan ammaanayaa laqad tarakad waxay ka yeeshay qalbii qalbigayga haa'iman mid wareeray bihaa iyada darteed u wareeray danifan oo bastiya buu yidhi danifaa halku koolaa buu danifka yidhi halkaasuu horta naxwihii inoogu dhammaaday bartaa ayuu inoogu dhammaaday sheekheennu wuxuu ku gebagebeeyey naxwihii kelmadda basdii ah haa'iman waa nin sakaraada denifan oo besdii ah buu ku yidhi qofkaa dawakhay ee sakaraadka ah ayuu ku gebagebeeyey waa aakhir kelima oo sheekhu uu naxwaheenna ka soo qoray weeye intan dambe waa maxay waa kitaabada iyo cilmigii la odhan jiray ama khadka ama imlaha la odhan jiray iyo rasmiga iyo xeerarkiisii ayuu yaro ishaarayaa ilaa hamsatul wasliga soo socdaa waa rasmiga iyo xeerarkiisii weeye kamaa yugtabna sidii loo qori jiray alifka loogu qori jiray alifka ha loogu waqfiyo saddexdan mas'aleynu nidhi alif baa loo waqfiyayaa sidee loo qori jiray idan sidee loo qori jiray alif la nasfacan sidee loo qori jiray alif ra'aytu zaydan sidee loo qori jiray tanwiinta alif saddexdaba maadaamoo kitaabada alif la qoray waqfigu ka raaca buu ku leeyahay qoraalka oo sidii loo qori jiray un aynu u waqfinno kamaa yugtaba sidii loo qori jiray lamaa dakartu markaan sheegay alwaqfa waqfigii markaan sheegay calaa haadihi tan lagu waqfiyayey ahalaaati ee saddexda ah dakartu waxaan sheegay kayfiyata rasmihaa sidii loo qorayey filkhadi qoraalka istidraadan istidraad baanan u sheegay istidraadka waxaa la yidhaahdaa shaygoo meeshiisa meelan ahayn lagu sheego munaasabad darteed fadakartu waxaan sheegay anna nuuna nuunta filmasaa'ili masaa'ishan ahalaai ee saddexda ah tusawaru in loo sawirayo alifan alif in loo sawirayo calaa xasabi alwaqfi sida waqfiga oo kale wa canilkuufiyiina kuufiyiinta waxaa laga wariyey anna nuuna anna nuuna tawkiidi nuunu tawkiidka tusawaru waa la qorayaa nuuna nuun baa loo qorayaa wa canilfaraa'i farrana waxaa laga wariyey anna idan kelmadda idan ah idaa kaanad markay tahay naasibatan mid wax nasbinaysa kutibad waa la qori bilalifi alif baa loo qori wa ilaa haddii kale kutibad waa la qori binuuni nuun baa loo qori farqan waxaa la kala saarayaa baynahaa iyada iyo wa bayna idaa alfujaa'iya iyo idaada kedada kutusta ee degdega ah wa bayna idaa shardiya idaada shardiyada ah iyo walfujaa'iyyata fujaa'iyada aba idaada shardiyada ah gabayada waynagii ku soo marnay waqatala khasa waxaa soo khulaasoobay anna fii kitaabati idan idan qoraalkeega waxaa ku sugnaaday alaaata madaahiba saddex madhab bilalifi alif in loo qoro mutlaqankii oon la kala qaadayn wa nuuni nuun in loo qoro mutlaqankii oon la kala qaadayn wa tafsiili in la kala tafsiiriyo markay camal falayso iyo markayna camal falaynin mar hadduu mas'aladaa sheekhu ka hadlay oo rasmigii ay tahay sida loo qorayo ay tahay idan oo saddex madhab ay ku jiraan idan qoraalkeega qolo tidhi mar kaste alifa loo qoro iyo qolo tidhi mar kaste nuun ha loo qoro iyo qolo tidhi markay caamilada tahayna alifa loo qoro markayna caamilada ahayna nuun ha loo qoro si loo kala garto idaada shardiyadaa iyo idaada fujaa'iyada ah iyo idaadeen idanteennan hadda si loo kala saaro wuxuu sheekhu halkan u munaasabeeyey waa wowyada sawmaydaan arag wowyada waawuljamaacada loo yaqaan alif yar baa lagu daba qoraa alifkaa yar waa la isweydiiyey xaggu ka yimid alifkan yari muxuu ahaa qaaluu markaad qoraysid qaaluu qaaluu markaad qoraysid markaad qaaf iyo alif iyo laam iyo wow qorto maxaa haddana wowga laga dambaysiiyaa qaaluu alif yar baa laga dambaysiiyaa alifkaa yar buu inoo sheegayaa lama akhriyo hadda laakiin alif la akhriyayo ma aha waa la qorayaa uun waxay culimmadu yidhaahdeen walalifu latiifi alkhati mufariqatun bayna waawi lismiya wa waawi alficliya waxaa la og yahay dacaa maxay ficilka dacaa muxuu ku bukaa laamka dacaa waa maxay dee sarfi waynu dhiganay isaw dacaa wow ma aha bal mudaaricee yadacaa yadcuu haddaba markuu wowgani wowgii ficilka ka tirsanaa uu yahay ee laamkii ficilka laguma daba qoro markuu laamka ficilka yahay laguma daba qoro markuu wowgani waawiljamaaco yahay wow laamka ficilka ka madax bannaan markuu yahay ayaa lagu daba qoraya qaalu waa maadiya iskaga daba qor ilaa laamkii maaha waa waawuljamaaca waawuljamaacadaasi ama ha icraabnaata naa'ibu faacil ama ha icraabnaata faacil ama ha icraabnaata ismu kaana waawuljamaacada ayaynu ku daba qoraynaa saddexdaa icraabood bayna leedahay mar waa faacil marna waa naa'ibu faacil marna waa ismu kaana waa khawaatiha saddexda jeerba alifkaad ku daba qori qaaluu maadi bay noqon kartaa amarna way noqon kartaa mudaaricna way noqon kartaa hadday maadi tahay waa qaaluu hadday amar tahayna waa quulu hadday mudaaric tahayna waa yaquuluuna oo jaazim ama naasib lagu daray ilan yaquuluuna nuun baa ka dambeeya nuunkii lagu rafcin jiray marka nuunkaasi meesha ka baxo ee wowgu uu daraf maro markaasuu alifkii yaraa imanaya maxaad odhanaysaa haddaba yaquuluuna lam ku dar ama lan ku dar lam yaquuluu ama lan yaquuluu alifkii yaraa waad ku daba qori waxaynu haynaa hadda sagaal mas'alo ayaynu halkaa ku taabannay waa sagaal jeer soo sagaal jeer maaha sagaalka jeer waxaynu nidhi kow waxa lagu daba qorayaa wowgan horta waa ficilun wowgan waa alifkan yar wow ficil ku jiruun baa lagu daba qoraa haddaba waxaynu nihi ficilkii waa maadi ama waa mudaaric ama waa amar saddex sow maaha aha saddexdaa mas'alaynu hayno waxaad haddana ku sii dhufan saddexdaba wowgu inuu faacil yahay iyo saddexdaba inuu naa'ibu faacil yahay iyo saddexdaba inuu ismu kaana yahay halaaa fii halaaa waa imisa tisca weeyi sagaalkaa jeer alifka inoo qora haddaba waxaad ogaataa yadcuu muxamedun markaan idhaa ee muxamed aan faacil ka dhigayo yadcuu wowgaasi waa maxay waa laamkii mise waa waawaljamaaco waa laamkii lagu daba qori maayo alifka waa mamnuuc haddaan idhaahdo yadcuuna oon eeg isagoo wow ku buka aan afcaalulkhamse ka dhigo wa innagii ku soo marnay kitaabkeennii hore in labada wow mid la xadfayo ruuxulclaabkaan berigii hore ku marnay laba wow baa kulmayoo mid baa la xadfayaa baynu nidhi yadcuu markaan afcaalu khamse ka dhigay laba wow kulmaan ee mid la xadfo yadcuuna buu noqon yadcuuna isagoo ah lam ku dar muxuu noqon lam yadcuu yadcuuda haddaba wowga uu laamka yahay ee yadcuu muxamed yadcuudaasi wowgaasi waa laamkii ficilka oo alifka lagu daba qori maayo lam yadcuudana alifka waa lagu daba qoriyo waa waawuljamaaco waxaad ku kala garanaysaa lam yadcuuda lamtani wowgay xadfi lahayd hadduu wowgani yahay muctalulaaq ee xaraf ficilihi ficilka hadduu yahay lam yadcuu waxaa la ogaaday lamtani inay nuun jartay oo ereygani afcaalu khamse uu ka socdo lantuna waa saasoo kaluun sagaalkaa jeerba culima saasaynu u qori wa tugtabu waa la qorayaa alalifu alif ayaa la qorayaa bacda waawiljamaaca waawuljamaacada dabadeed baa alif la qori ka qaaluu oo kaleba weeyi duuna alasliyati wowda asalka ah ee laamka ficilka a dabadeed lagu qori maayo ka zaydun yadcuuba weeye wa tursamu lalifu alifta waa la sawiri alifkii halkaa markuu sagaal mas'alo kaga hadlay intaasi waa imise mas'alaynu nidhi waa sagaal mas'alu ka hadlay dhinac kale ayuu u baydhay oo alifkaa yaree zaa'idkaa markuu ka hadlay uunbu yidhi war horta alifka sidee loo qori jiray waaba su'aale alifka sidiisa af carabiga sidee loo qoraa marka alif ad qorayso seed u qoraysaa alifka marka carabiga la qorayo laba siyood baa loo qoraa waxaa loo qoraa in saa loo taago saa loo jiido uu noqdo maxaanku dhaha warankaa yaree kor u taagan ama tiirkaa yaree kor u taagan oo kale inuu noqdo iyo in sida ya-da loo qoro ya-dii ma garanaysiin oo dhibicyada laga daayo calaamad yarna la duldhigo far yar saa loo duldhigo labadaa siyood ayaa alifka loo qoraa horta sidiisa af carabiga maxaan ku kala garannaa haddaba labadaas iyoodee alifka loo qorayo maxaynu ku kala garannaa oo maxaynu nidhaahnaa alifkani waa kii kor loo taagayey iyo waa kii sida ya'da loo qorayey maxaynu ku kala garannaa waxaa la eegayaa alifku kelmadda uu ku jiro hadduu xarafka afraad iyo waxa ka sii badan yahay sida ya-daa loo qoraa maxaynu alifku xarafka kelmadda uu ku jiro hadduu xarafka afraad iyo waxa ka sii badan yahay sida ya loo qoraa muusaa seedu qori haddaba muusaa alifka muusa ugu dambeeya waa kii imisaad waa afraad sooma sida ya u qori mustafa sidaynu u qori alifkiisa mustafa sida ya waayo waa kii shanaadee mustashfa sidaynu u qori mustashfaa isbitaalkiia waa xawey sida ya waa kii lixaad hadduu afraad iyo waxa ka badanba alifku yahay sida ya loo qoraa asalkiisa lama eego maxaa soo hadhay hadduu saddexaad yahay baa soo hadhay sow aha hadduu alifku xarafka saddexaad yahay waxaa la eegayaa asalkiisu hadduu wow yahayna kor baa loo taagaa asalkiisu hadduu ya yahayna sida ya loo qoraa dacaa ooguu baaqay ah asalkiisu waa wow oo masderkaa lagu garanayaa dacwaa waa ka dacwa wowgii waa ka halkaa ka soo baxaya dacaa haddaba alifkaa kor baynu u taagi laakiin ficilka hadaaa ah oo wuu hanuuniyey ah, hadaa alifkaasi waa ya markaad qorayso haddaad sideed u qori sida yadaad u qori waayo ya-dii bay ka soo baxaysaa marka hadyun la yidhaa ayay yadi yadi ka soo baxaysaa waxaynu aragnaa barta haddaba hadduu ficil yahay ayaa la odhanayaa masderka lagu garta e hadduu ismi ismi yahay ka warrama ismi hadduu yahay maxaa laga yeeli alifkii waa xarafka saddexaad waana ismi marka taniye laga dhigo ee la taniyeeyo ayuu alifku wuxuu yahay caddaanaya fataa waa wiil waana ismi alifkiisa sida yadan u qoraya waayo asalkaa ya-a oo maxaan ku gartay inuu asalku ya yahay fataaba laba ka dhiga oo musanaw ku dhawaaqa alifkaasi ya buu noqon doonaay fatayaani wataa yadii soo baxday ilan isaga lagu odhan maayo masder buu leeyahe casaa oo ulana casaa oo ula iyadana bal tasniyeeya oo laba ulood dhaha casawaani alifkii wow buu noqday dee kor u taaga markaa wahaakada xeerarkaa ah, ayuu halkan doonayaa sheekhu inuu inagu baraarujiyo wa tursamu waa la sawiraayo waa la qoraa alalifu alifta ayaa la qoraa yaaan ya ayaa loo qoraa in tajaawasad haddii ay gudubto ahalaaata saddex xaraf hadday gudubto aliftu hadday saddex xaraf ka badnaato ya baa loo qoraa ama ficil ha ku jirto ama ismi kastadcaa oo kale wey istadcaa alifkaas isagoo asalkiisu wow ah ilindacaa buu ka yimide ya baa loo qori dee saddex bay ka badnaatay walmustafaa oo kale weeye isagoo ismiya ya-baa loo qoriyo waynu aragnaa ow kaana hadduu yahay asluhaa asalkeegu alyaa'aya ama saddex saddex kama badne e waa saddex laakiin asluhaa alyaa asalkeegii baa ya-a karamaa wuu toogtayba weeye waa ficil hadday tahay walfataa inankii weeye waa ficil hadday tahay alfataa alifka ku jiraa waa ka saddexaad waayo asha lama tiriyo alfataa asha ha tirinina waxa asha ka dambeeyuunkow ka bilaaba fataa un ah eega wa alifan alif baa loo qori koru taagan qaa'imo ah fii hayrihi kaa hayrkii sheekheennu fii hayrihidaa wuxuu ku caddeeyey alifka asalkiisu hadduu wow yahay in kor loo taagaya qafaa iyo casaa qafaa waa qadaadkii ama ficilkii raacidda ahaa weeyi qafaa wuu raacay wuu raadsaday walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun waa qafaa wuu raacay baa la yidhaahdaa waa ficil ereyga qafaa'ihi isagoo sidaasa ayuu marna qadaadka dambe noqdaa af carabiga oo qafa waa qadaadka marna wuxuu noqdaa maxay qafa muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa marna qadaadkii marna raacidii kolkaa asnown iyo asfeeba si ficil iyo si ismi ayuu labadaba u shaqaynayaa luqooyinku way leeyihiinoo af soomaaligeenna waan ka helaynaa oo ingiriisiga waynu ka helaynaa haddaan idhaa ereyga nail haddaan soo qaata nail eh, haddaan idhaa i wanted to nail this nail on the wall labadaa nail maxay ugu kala jiraan halkaa i wanted to nail nail waa feeb hadda halkaasi waxa wey waa musbaarid haddaan idhaahdo this nail haddaan idhaahdana waa maxay waa musbaarka laftiisii marna musbaarid bay ugu jirtaayoo ficilkiiya marna musbaarka laftiisii bay ugu jirtaa kolka waxaynu arkaynaa carabiga iyo ingiriisigiiyo way ka siman yihiin ereyo isku dhawaaq ah oo laakiin macnahoogu kala baydhayo qafa ama qadaad dheh ama raacidheh hadda halkeenna yaa munaasiba haddaba waxa munaasiba raacid ficil baa munaasiba waayo hadda ma odhan karno ereyga qafaa ah qadaad waan odhan karnaa waa laga fiican yahay qadaad inaynu nidhaa sababtuna waxa weeye casaabaa ul ah laba ismi lama wada tusaalaynayee dhinacna ficil baa laga tusaalaynayaa dhinacna maxaa laga tusaalaynayaa dhinacna ismi tusaa istadcaa iyo mustafa mid ficil buu ahaa midna ismi rama iyo alfata mid ismi buu ahaa midna ficil qafaa iyo casaana sidii oo kaluun ka dhig wayankashifu wuu caddaanayaa amru alifilficli ficilka alifkiisa amarkiisu wuxuu ku caddaani bitaa'ita ficilka ta uun u idaafee ta uun u keen ramaa markaan doonayno alifkaasi ya iyo wow midkuu ka yimid anaa toogtay dhibal hadda ramaadii ramaytu ya-i buu noqday kolkaas sida ya-da iigu qor dacaana maxaan odhanayaa ama cafaa cafaa wuu cafiyey maxaan odhan cafawtu waan cafiyey haddaba ta ahaa taa facalta uun alifka ficilka markaad baadhayso ku darso ama masderka ku darso taa facalta ama masderka kaa doonto ayaa alifka kuu sheegaya walismi ismigana waxaa lagu garanayaa walismi wa ismi ismiga alifkiisu way faydmi bitaniyati taniyayntay ku faydmi casaa maxaynu odhanaynaa oo ushii ah casaweyni baynu odhan laba ulood fataa oo wiilkiiya maxaynu odhan fatayayni baynu odhan oo laba wiil ah sharaxa aan eegno lamaa dakartu markaan sheegay haadihi almas'alata mas'aladan markaan sheegay oo min masaa'ili alkitaabati masaa'ilka sida wax loo qoro ah istadradtu waxaan raaciyey oon fangeliyey bidikri mas'alatayni laba mas'alo sheegidood labada mas'alo oo muhimatayni muhiim ah oo min masaa'ilihaa masaa'ilkii qoraalka ah iyo kitaabada masaa'ilkeegiiya ixdaahumaa labadaa midkood annahum iyagu faraquu waxay kala saareen bayna alwaawi wowda fii qowlika ku jirta zaydun yadcuu faacilku waa damiir zayd u noqonaya oo yadcuu wowgaasi ficilka laamkiisii weeyi wa baynaha iyo dhexdeeda oo fii qowlika ku jirta alqowmu lam yadcuu alqowmu lam yadcuu waa in lagu daraa ilan wowgani waa waawaljamaaco oo lamtanaa nuunkii xadaftay fazaaduu waxay ziyaadiyeen alifan bay ziyaadiyeen bacda waawiljamaaca waawiljamaacada dabadeed bay ku ziyaadiyeen wajaraduu way ka qaawiyeen alsliyata wowda asalka ah min alalifi bay ka qaawiyeen qasdan ujeedo qasad litafriqati kala saarid baynahumaa dhexdooda la kala saarayo loo qastayo labadanaa la kala saarayaabuu sheikhu ku yidhi xikmaddaa aynu sheegnay ee sheekhu sheegay kuwo aan ahayn iyo cilal aan ahayn ayay culimmada qaarkoodna sheegaan laakiin kana ayaan ayaan qaadanaynaa athaaniya mas'alada labaad anna min alalifaati alifyada waxaa ka mid almutadarifati xagga dambe maray maa yusawaru mid loo qorayo alifan alif loo qorayo wa minhaa waxaa ka mida maa yusawaru mid loo sawirayo yaa'an ya' mid loo sawirayo wa daabidu daalika kaa daabidkiisuna anna alalifa aliftu idaa tajaawasad markay gudubto halaaata axrufin saddex xaraf markay gudubto ow kaanat ama ay tahay munqalibatan mid ka soo qalboontay can yaa-in ya mid ka soo qalboontay suwirad waa loo sawiri waa loo qori yaa-an baa loo qori mihaalu daalika kaa tusaalihiisu fi nawci alawali nooca hore afarta saddexda gudbay istadcaa weeyi iyo walmustafaa weeyi wa fi nawci haanii nooca labaad asalkiisu ya-da yahay isagoo saddexa ramaa weeyi wahadaa weeyi walfataa weeyi walhudaa weeyi in kaanad hadday tahay aliftu haalisatan xarafka saddexaad hadday tahay munqalibatan iyadoo ka soo gadoontay can waawin wow iyadoo ka soo gadoontay suwirad waa loo sawiri alifan alif baa loo sawiri wadaalika kaasi naxwu dacaa oo kale weeye wa cafaa oo kale weeye walcasaa oo kale weeye walqafaa oo kale weeye walammaa dakartu markaan sheegay daalika arrinkaa markaan sheegay ixtajtu waxaan u baahday ilaa dikri qaanuunin qaanuun iyo xeer inaan sheego yatamayazu soocaya bihi yatamayazu uu soocmayo bihi bisababihi qaanuunka dartii dawaatul waawi kuwa wowga u saaxiibkiihi min dawaatilyaa-i kuwa ya'da u saaxiibka ah wax lagu kala gartaan u baahday fadakartu waxaan sheegay annahu shaanigu inuu yahay idaa ushkila markuu ishkaal ku yimaad amrulficli ficilka amarkiisu markuu mushkil noqdo wasaltahu waxaad la xidhiidhini bitaa'i lmutakalimi taa'ulmutakalim aw ilmukhaadabi ama taa'ulmukhaadab famahmaa dahara wax kastoo soo muuqdaa fa huwa asluhu waa asalkii hadduu wow soo muuqdana waa asalkii hadday ya soo muuqatana waa asalkii alaa taraa war miyaadan ogeyn ama miyaadan arkayn annaka adigu taquulu inaad odhan fii ramaa ficilka ramaa iyo wahadaa ficilka hadaa dhexdooda ramaytu waan toogtay baad odhan wahadaytu waan hanuuniyey baad odhan وفي دعاء فعلك دعاء iyo وعفاء فعلك عفاء dhexdooda waxaad oran dacawtu baad oran waan bariyay وعفوت baan oran waan cafiyay وإذا أشكل marka hadaba mushkil uu noqdo ishkaal la keeno amrul ismi ismiga amarkiisii markuu mushkil noqdo iyo miduu ishkaal ku jiro markuu yahay amrul ismi nadarta waad eegi ilaa tatniyatihi tatniyeyntiisii ayaad eegi famahmaa dahara wax kastoo muuqda fiihaa dhexdeeda ka muuqda fa huwa asluhu waa asalkiisii alaa taraa war miyaadan ogayn annaka taquulu inaad odhanaysid filfataa iyo walhudaa alfatayaani oo ya'baa soo caddaan walhudayaani oo ya'baa soo caddaan wa filcasaa iyo walqafaana alcasawaani oo wowbaa soo caddaan walqafawaani oo wowbaa soo caddaan wamaa axsana maxaa ka wanaagsan qowlo shaadibiyi imaamu shaadibi kitaabkiisan xirsulamaaniga ah markuu ka warramayey mas'aladan noocanuu u soo dhigay wuxuu yidhi وتثنية الأسماء تكشيفها وإن رددت إليك الفعل سادفت منهلا وتثنية الأسماء أسماء أولا تثنية يولا بلغا تكشفها اسمك وي فيديسة أسل كيسي تثنية انت أياكو فيديسة وتثنية الأسماء أسماء أولا تثنية takshifuhaa way faydaysaa asalkii ismiga inuu wow yahay iyo inuu ya yahay ficilka xaggiisana wa in radata haddaad celiso ilayka xaggaaga haddaad u celiso alficla ficilka oo ta'dii aad ku darto saadafta waxaad la kulmaysaa manhalan dar baad la kulmaysaa aad ka dhergaysid dar baad heliye cilmi baad heliye xaggaagunu soo celi buu ku yidhi qaala alxariiriyu wuxuu ihi sheikhii xariiri la odhan jiray waa maqaamaatulxariiriga ninka qoray innaga hooyooyinka inagu sasabi jiray hooyooyinka carruurta markay sasabayaan saw sheeko xariirka maynaan maqli jirin waa sheekooyinkii sheeko xariir ninkale nin kale weeyey maqaamaadku waa konton iyo dheeraad sheekaa ku qoran waa sheeko xariirtii qaala alxariiriyu xariiri wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فالحق به تال ولا تقيف فإن تاره بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتاب بالأليف إذا الفعل فعلك yowman maalin uun humma haddii uu qarsoomo canka xaggaaga uu ka qarsoomo hijaa'uhu xuruuftiisu fa alxiq haleeshii bihi ficilka taa alkhitaabi taada taaulkhitaabka ah oo walaa taqif ha oo ha ka shikiyin ha waqfiyin maaha waa ha ka joogsanin arrinkaa haka joogsan humma waynagii soo maraynay cashirkee cashir baynu ku maraynay aynu odhan jirnay waa majhuul sideediie laakiin musama lagu macneeyaa ida alficlu ficilkii yowman maalinuun humma hadduu qarsoomo canka xaggaaga hijaa'uhu xuruuftiisu fa alxiq haleeshii bihi isaga taa alkhitaabi taa ulkhitaab oo walaa taqifa ka joogsanin arrinkaa fa intarahu haddaad aragto bilyaa-i ya haddaad ku aragto yowman maalinuun katabtahu yadaad katabtahu waad qori biyaa-in ya baad u qori wa ilaa haddaadan ya ku arag fa huwa yugtabu waxaa loo qorayaa bilalifi alif baa loo qori إن شاء الله تعالى عشر كيني هلكا أيو إنه قد شوق يا والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم